bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabka riyaadu saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami annawowiy raximah allahu tacaala qaala alimaamu annawowiyu baabu lamri biadaai alamaana baabu lamri wuxuu u baab yahay amar lays amray biadaai alamaanati amaanada gudashadeeda is-amrida lays amray ammaanada in la guto waxaa ku soo arooray iyo fadliga ay leedahay caddayntiisiiba caddayntiisiibuu baabyahay baabkan qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati ammaanooyinka ilaa ahlihaa inaa u gudataan dadkeeda ehelkeeda inaa u gudataan ammaanaadkuna marka tii alla subxaanahu watacaala iyo khalqiga ka dhexaysay iyo midda makhluuqa dhexdooda waxyaabaha isku dhiibtaan waxaasoo dhan waa soo gelaya wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi innaa anagu caradna alamaanata amaanadii mas-uuliyaddii ayaan u bandhignay cala asamaawaati waalardi dhul iyo cir ayaan u bandhignay waljibaali iyo buurihii faabayna way diideen an yaxmilnahaa inay xambaaraan oo ay qaadaan wa ashfaqna minhaa xaggeedayna ka baqeen wa xamalaha al insaankii baa xambaartay oo dusha u ritay mas-uuliyaddii oo inay inuu thawaabtii qaato markaa mas-uuliyadda uu ka soo baxo thawaabtii uu qaato hadduu kasoo bixi waayana la ciqaabo ammaanadii marka sidaa ay noqoto sidaas ayuu marka ku xambaartay innahu insaanku kaana wuxuu ahaaday daluuman mid dulmi badan jahuulan oo jaahilnimo badan marka ammaanadii baa marka dhulkii cirkii iyo buurihii baa loo bandhigayo waxaa layidhi ma qaadaysaan haddaad gudataanna thawaab iyo janna waxaad leedihiin yani abaalmarin fiican haddaad gudo weysaanna waa la idin cadaabayaa waa ka baqeen marka dhinkan dhanka marka waxay doorteen nabadgelyada ay ku jirtay bani aadamkiina waa isku tuuray isagana yacnii liannahu maxaa yeele kaana daluuman jahuulan waa isku tuuray wou qaatay dushuu u ritay isagoo marka rajaynayo quudaraynayo dhanka thawaabta iyo labadan wasfina marka inahu kaana daluuman jahuulan inuu insaanka ku sifaysan yahay ka zuuli maayo insaan ahaan ilaa un qofka inuu uga baxo mooyaane yacni wanaag ou shareecada ka kasbado iyo inuu uga baxo ma ahane can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh waalihi wasalama qaal aayat lmunaafiqi halaathun munaafiqa aayaddiisa waa calaamadihiisa waa saddex idaa xadatha kadab hadduu sheekaynaya been buu sheegayaa wa idaa wacada haddii uu ballan qaadana akhlafa waa khilaafayaayo ballantii waa guub yeelayaa wa ida tumina haddii lagu ammaanaystana khaana wuu khiyaanayaa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin wa insaama haba soomo wa sallaa haba tukado wa zacama haba ku andacoodo annahu muslimun inuu muslim yahay oo saddexdaas aayadood marka ama calaamadood munaafiqiintay calaamad u yihiin midda kale marka saddexaad iyadu waxa ay tahay mid afaraad ayaa axaadiidkii cabdullahi bin cumr bn alcaas oo ku daray oo waxa ay leedahay wa idaa khaasama fajara haddii uu doodana xaqii buu baatil u ekeysiinayaa baatilkiina xaq oo dooddii ayuu faajirnimo ku sameeyaa wa idaa caahada hadarana waa kusoo aroortay wa idaa caahada hadara cahdiguna marka waxaa weeyaan hadduu heshiis galo waa khiyaana oo khiyaano ayuu la imaadaa dad hadduu la gala heshiis uu ka baxayaa wau khiyaanayaa isagoon u sheegin calaamadahanna marka waxaa weeyaan qofka diinta ma uga baxaayo waa nifaaq asqara weeyaan haddaanu la xiriirsanin nifaaqi ictiqaadiga ahaa ee qalbiga ah hadduunan la xiriirsanin haddii midka qalbiga uu la xiriirsadana hadda waa midka qur-aanka uu ka warramayo waaba gaalnimo asaga oo allana uu yidhi ina almunaafiqiina fi dirki alasfali min annaar maxaa yeelay saddexdan waxaa dhici karta in laga helo dad muslimiina in saddexdanba laga helo oo culammada waxaa xataa ku mithaaliyaan waxaa saddexdoodaba laga helay dhahaan ikhwatu yuusuf ayaa laga helay ammaanadii aabahood yacquub u dhiibay oo yuusuf ahaa way way way way way soo khiyaaneen beenna waa u sheegeen oo waxay dhaheen dhurwaag yey ayaa cunay bay dhaheen dhinacii kalena waxaa weeyaan marka ballantii ay la galeen inay soo celiyaanna waa ka baxeen marka maca daalikana ma aynan yacni arrintaa iyadaa marka muslimnimadii ugamaba bixin banaa ugama aynan bixin marka waa saddexdan calaamadaha munaafiqiinta lagu yaqaan weeyaan haddii ictiqaad ou la xiriirsado oo qalbiga ay ka ictiqaadiyaan waxaan diintanba inay tahay mid dadka lagu siraayaba sida dadka qaar ay qabaan oo kale diinta inay tahay wax iska quruur oo dadka uun lagu khiyaano lagu qaldo lagu siroo kale oo wax ka jiraaba aynan jirin diintan hadduu qofku qalbigii saas ka ictiqaadiyo waxaana ka la yimaado wuuba la imaanayaye diinkii marka qofku waa uga baxayaa e, cadaabkiisuna waa ka daran yahay gaalada kale cadaabkooda waana midka uu qur-aanku ka warramay xudeyfana wuxuu dhihi jiray xilligii rasuulka munaafiqnimada waaba la qarqarsan jiray hadda bannaankay taallaa buu dhihi jiray nacam ayb kulamaa waxyiga laga soo fogaado zamanulwaxyi munaafiqnimaduna waa soo badanaysaa anwaacdeeda iyo yacni qaababkeeda iyo asaaliibteedana aada iyo aad bay u badanayaan ayb nifaaquna sidiisa wuxuu soo baxay markay muslimiintu madiine usoo hijroodeen markii mak maka markii ay joogeen dadku muslim waxaa lay ahaayeen gaal un bay ahaayeen sababtoo a ah gaalku gaalada markaas ayagaa xooga badan lahaa qof marka maba la soo gelayaba diinta maxaa yeele muslimiintii wax la baqdin oo ka baqaayo maba aysi jirin laakiin markii madiino islaamku manaca iyo xoog iyo uu yeeshay ayaa waxaa bilaabatay dad diintiina ku gambado gaalnimadiina qabo si maalkooda iyo naftooda ay ugu badbaadaan kuwaasuuna marka qur-aanku aada uga hadlay asxaabu rasuulilaahina nifaaq aaday uga cabsan jireen oo waxaa soo aroortay cabdullaahi cabdulaahi eh, ibnu abi muleyka waxa uu yidhi adragtu halaathiina min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh waali wasalama soddon asxaabta rasuulka ayaan soo gaaray kullu minhum yakhaafu calaa nafsihi nifaaq mid kastana naftiisa munaafiqnimo uu uga baqaayey midkoodna ma dhihi jirin buu yidhi iimaanii ka iimaani jibriila wa wacan xudeyfata bni lyamaan radia allaahu canhu qaal xadahanaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama xadiidayni marka midka yarkaana wuxuu jaranjaro u sii yahay kan weyn qofku marka inuu iska dhowro acmaashan oo dhan weeyaan oo aanu fududaysanin xudeyfa waxa uu yidhi xadahanaa rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waxuu noo sheegay xadiideyni laba sheeko ayuu noo sheegay qad ra-aytu waan arkay axadahumaa midkood waa arkay buu yidhi wa ana aniguna antadiru alaakhara ka kale ayaan sugayaa mid waanba arkay ka kalena waa sugayaa buu yidhi qaala wuxuu yidhi xadahanaa ana alamaanata xadahanaa nebigu wuxuu noo sheegay ana alamaanata amaanadu nasalad inay degtay fii jadri quluubi arijaali ragga quluubtooda salkeeda inay degtay ammaanadii inay degtay ay soo degtay ragga quluubtooda salkeeda inay degtay oo bimacnaa wuxuu ka wadaa ammaanadu dadka waxay u ahayd waagii hore shay khariisi ah oo dadka ku jiro badankood ku beeran oo yacni sidaasay ahayd huma markaa dabadeed nasala alqur'aanu qur'aankii baa soo degay fa calimuu min alqur'aani qur'aankay ka barteen wa calimuu min asunnati sunnadiibay ka barteen oo markii hore dadku quluubtoodiiba iyadoo ay ku jirtay ammaanadii iyo haddana qur'aankiina uu sii adkeeyey sunnadiina ay adkaysay dadkiina ay kasii barteenba huma xadahanaa wuxuu noo sheegay can rafci amaanati ammaanada koryeelideeda sida ammaanada dadka quluubtooda looga siibayo looga qaadayo ayuu noogaga warramay fa qaala waxa uu yidhi yanaamu rajulu qofku wuu seexanayaa annowmata halmar seexashada ayuu seexanayaa qofkii waa seexanayaa fa tuqbadu alamaanatu amaanadii baa la qaadayaa min qalbihi baa laga bixinaya oo laga qaadayaa yadallu atharuhaa raadkeeda wuxuu ahaanayaa oo kusoo mithla alwakti barta oo kale ammaanadii qalbiga ku jirtay qalbigii baa laga bixinayaa markaasaa raadkeedii wuxuu noqonayaa mithla alwaqti bar oo kale jirka meesha ay barta uga taal barta saasoo kale qalbiga ku noqonay amaanadii weyneyd dhibic un dhibicdeedii un um iyo barteedii unbaa um qalbiga ku harayso huma yanaamu nawmata ou seexanayaa hurdadii ayuu seexanayaa halmar seexasho fa tuqbadu alamaanatu amaanadii ayaa la qaadayaa min qalbihi baa laga bixinayaa fa yadallu atharuhaa raadkeedii wuxuu ahaanayaa mithla athari almajli qofka markau shaqeeyo ee gacantiisa ou yacnii shaqo adag ou qabto waxyaabaha marka gacantiisa biyaha galo biyaha yarka ee gacantiisa yacni raadka shaqada darteed gacantiisa marka ay waxyar soo kuusmayso oo marka ay biyaha hoosta ay uga jiraan kaasoo kaleu noqonaya mithla athari almajli almajli waxaa weeyaan yacni shaqada qofka raadka shaqada qofka gacantiisa ay ku samayso ka jamrin dhuxul oo kale daxrajtahu aad dildilisay calaa rijlika lugtaada aad ku dildilisay oo kale fa nafida markaa uu yacnii hambalaaluqay fa taraahu waad arkaysaa muntabiran inuu jirka ka soo koreeyo oo xoogaa uu soo yara bararan yahay walaysa fiihi shay-un waxna dhexdiisa ma aha wax ku jiraa ma laha waxaad moodaysaa meel biyo iyo ku jiraan oo kale laakiin wax ku jira ma jiraan huma akhada xasaatan buu qaatay quruurax fadaxrajahaa waa dildileeyo baraatika ahaan buu u sameeyey calaa rijlihi buu ku dildileeyey fa yusbixu nnaasu dadka waa soo waabariisanayaan yatabaayacuuna ama waxay ahaanayaan yatabaayacuuna inay mubaayacoonayaan ballamo isla gelayaan falaa yakaadu axadun axad sigi maayo yu-addii inuu gudanayo alamaanata ammaanada inuu guto xataa yuqaala ilaa laga yiraahdo inna fii bani iska daa inay ammaanadii gutaan xataa ma sigaayaba ku dhowaan maayo xataa xataa yuqaala ilaa laga dhaho inna fii bani fulaanin reer bani fulaan rajulan baa ku jiro amiinan aamin ah nin ammaano le baa walle reer bani fulaan ku jiro reer hebel xataa yuqaala lirajuli ilaa qofka laga yidhaahdo maa ajladahu alla ninkan xoog badana oo karti badana maa adrafahu alla yacni dhug badana oo caqli badana ninka maa acqalahu alla caqli badanaa wamaa fii qalbihi walxaal maa fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisana aanay ahayn mithqaalu xabatin mithqaalu xabatin xabad wax la eg oo min khardalin geedka khardalka iniinihiisa ah oo min iimaanin iimaana aynan ku jirin qalbigiisa nacam qofkii wax iimaanaba qalbigiisa aanay ku jirin baa haddana waxaa laleeyahay yacnii ammaanadiisay uga tagtay darteed maa ajladahu maa adrafahu maa acqalahu baa la dhahaya walaqad ataa waxaa yimid calaya aniga korkeega ku yimid zamaanu waqti buu yidhi maa ubaali aanan u aaba yeelaynin ayukum kiina oo baayactu aan la mubaayacoodo la in kaana musliman hadduu muslim yahay layaruddannahu calaya diinuhu diinkiisaa iga celinayo hadduu muslim yahay wala in kaana nasraaniyan hadduu yahay aw yahuudiyan layaruddannahu waxaa iga celinaya calaya aniga saaciihi midka isaga weliga ka ah ee mas-uulka ka ah baa iga celinayo wa ama alyowma maantase famaa kuntum maba ahay aniga ubaayicu inaan la baayactamaayo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay ilaa fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel mooyaane hebel iyo hebel unbaan aniga ballan la gelayaa nacam oon la mubaayacoonaya muttafaqun calayhi yacnii marka xudayfa laba xadiid buu sheegay midna wuxuu yidhi marka waa waan arkay buu yidhi nacam waa kii xilligii rasuulkii iyo asxaabtiisii iyo ay joogeen weye nacam oo ammaanadii uu ka warramay markii hore dadka quluubtoodii baa lagu beeray iyo uu leeyahay qur aanka iyo sunnaday ka barteen oo dadkii marka eh, ammaanadii way qaateen xadiidkiisa dambena marka ana antadir uu leeyahayna waa waxaan dambo gadaal ka soo baxay oo gadaal ka yimid weya nacam ayb marka waana antadiru iyo isma diideysa marka inuu arkay maxaa arkidaanna marka waxa ay tahay macnaha eh, qeybtan dambe xudeyfa eh, buu soo gaaray nacam bilowgeedii iyo marka yani waktiga yani awdaacdu xaaladuhu waktigay isbedelayaan oo isku soo bedelayaan eh, maxay ahayd eh, ammaana darra ay isku soo bedelaysay awaa-isheedii buu ka warramay markan dambe eh, marka isaga waxyaabahan waa waana antadiru marka inuu sugaayo ma diideysa marka nacam oo shayga yacni dhammaystirnaantiisii weli ma la gaari xudayfa ma aanu soo gaarin oo taas waa sugayaa laakiin mabaadi'deediibuu kasii waramay nacam oo uu arkay saasoo kale culummadu marka ay leeyihiin ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa ammaanadu inay diinta ka mid tahay nacam maxaa yeele muxuu yidhi wamaa fii qalbihi mithqaalu xabatin min khardalin min iimaanin buu yidhi addaa'u alamaanati min aliimaani marka ammaanadoo la guto iimaankay ka mid tahay walidaalika aimada imaamu albukhaari imaamu yani imaam muslim aan ujeeda wuxuu kusoo saaray xadiidkan kitaabul iimaan buu kusoo bixiyey nacam meesha iimaanku ay kasoo gelaysana marka addaa'ul iimaan inay ama addaa'ul amaanati min aliimaan ammaanadoo la guto inay iimaanka ka mid tahay <clears throat> oo qofku hadduunan ammaanadii gudanin iimaankii marka eh, waajibaadkii buu ka tegayaa qofka uu ka tegey qowluhu ayb iyo ammaanadii in la qaadayo oo habka loo qaadayo weliba uu ka warramay xadiidkii oo marba in uun qofkii laga bixinayo ilaa marka dambe qofkiiba laga waayo oo la yidhaaho alla ninkan caqli badanaa xoog badanaa oo yacni reer beni fulaan hebelkii alla ninka hebel hebel la yiraahdaa ku jiro aamina intii laga yiraahda ina imaanaysa nacam ayb oo taa la gaarayo awdaacdaas marka bilaabatay waqtigii xudeyfa uu leeyahy waa bilbilaaw bilbilaaw ahaan oo u arkayna hadda waxaa weeyaan oo waqtigan aad iyo aad baaba loo arkaa oo ammaanada iskadaa dadka caamka ahe dadka khaaska abaa ah xataa ammaanadu ay ku ag dayacan tahay nacam dadkii diinta oo yacnii diinta sheegayay ama diinta u nisba sheeganayay ka muuqatay ayay ammaanadii aad ugu dayacan tahay nacam qowluhu jadru bifatxi ljiimi baa la akhriyay jiimta oo la kordhigo wa iskaani daali lmucjamati daalika la dhibictiro oo la reebo huwa aslu shayi shayga asalkiisa weeyaan walwaqtu bitaa'i lmuthanaati min fowq alatharu lyasiir raadka yar weeyaan waa barta walmajlu bifatxi lmiimi wa iskaani ljiimi jiimtoo la reebo wahuwa tanafutun filyadi huwa tanafudun waxaa weeyaan marka waa raad filyadi gacanta dhexdiisa ahaanayo oo markaa shaqada darteedna ku imaanayo oo marka eh, xoogaa marka qofka uu jirkiisii meel ka kuusan weyaan nacam naxwihaa irtifaac yaroo marka meesha ay jirki ka kuusan tahay wanaxwihaa iyo wixii la midoo min athari camalin shaqo raadkeed aw hayrihi iyo heyrkiis qowluhu muntabiranna murtafican weyaan qowluhu saaciihina alwaaliya canhu midka mas-uulka ka ah wa can xudeyfata wa abi hureyrata radia allaahu canhumaa qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama yajmacu allaahu alla wuxuu kulminayaa tabaaraka wa annaasa dadka ayuu ururinayaa fayaquumu lmu'minuuna mu'miniintii way kacayaan xataa intii tuslafa lahum aljannatu jannadii loo soo dhoweeyo faya'tuuna aadamay u imaanayaan salawaatullaahi calayhi fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa abaana istaftix lana aljannata jannada noo furi dalab jannada in laga furo noo dalab fayaquulu wuxuu dhahayaa marka shafaacada soo socota shafaacat waa shafaacatu listiftaax weeyaan jannada albaabkeeda in loo furay rabaane shafaacatu lmowqif hadda xadiidkan ma aha nacam ka uu tilmaamayo fayaquulu wuxuu dhahayaa wahal akhrajakum oo ma idinka soo saaray jannadii wahal akhrajakum ma idinka soo bixiyey min aljannati jannadii ilaa khadiicatu abiikum aabihin gefkiisii mooyaane oo aniga gefkayga unbaa jannada idinka soo saaray lastu bisaaxibi daalika lastu aniga ma ahi bisaaxibi daalika kaa yacnii kaagaas qofkeedii ma ahi idhabuu taga ila bni ibraahiima wiilkayga ibraahim u taga khaliililaahi ah qaala waxa uu yidhi fayaatuuna ibraahiima bay u imaanayaan fayaquulu ibraahiimu lastu bisaaxibi daalika buu dhahayaa inamaa kuntu anigu waxaan ahaa buu yidhi khaliilan waday baan ahay min waraa'a waraa'a nacam gadaal gadaal ayb icmaduu ilaa muusa muuse u qasda aladii muusahaasoo kallamahu llaahu alla uu la hadlay takliiman la hadlin faya'tuuna muusaa bay u imaanayaan fayaquulu lastu bisaaxibi daalika idhabuu ilaa ciisa u taga kelimati illaahi wa ruuxihi kelmaddii alle ku samaysmay ee kun ahayd wa ruuxihi alle subxaanahu watacaala ruux uu abuuray ahaa fayaquulu ciisaa ciise wuxuu dhahayaa lastu bisaaxibi daalika fayatuuna muxamedan bay u imaanayaan sala allahu aleyh ali wasalama fayaquumu uu istaagayaa fayudanu lahu waa loo idmayaa wa tursalu lamaanatu marka jannadii baa marka loo idmayaa in la furo waa la furayaa wa tursalu lamaanatu amaanadii baa la dirayaa waraximu iyo qaraabadii fayaquumaani waxay istaagayaan janabatay siraati siraadka labadiisa dhinac yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix bay istaagayaan fayamuru awalukum midk kuwiinii horebaa marayo kalbarqi yani hilaac oo kale u marayaan degdega iyo yani qultu biabii wa ummii waxaan ku iri buu yidhi biabii wa ummii hooyaday aabbahay ku lagu furtaa tahaye ayu shay-in sheegeebaa kamaril barqi oo kale ah hilaaca maristiisa oo kale qaala alam tarow miyaydnan arkin kayfa sida yamuru oo u maraayo wayarjicu oo u laabanayo fii darfati caynin ilbiriqsi dhexdeed ilbiriqsiga dhexdiisa ayuu jihada dhan uu ku gaaraya haddana uu u laabanaya hilaaca yacni degdegtaasay u marayaan marka kuwaas ayb waa siraadkii marka fuma markaa dabadeed kamari riixi dabayl oo kale huma markaa dabadeed kuwa ku sii xiga kamari dayri shimbir eh, mariddiis oo kale wa ashaddi rijaali ragga kuwa ugu daran oo ugu bootin dheer oo ugu orod badan tajrii bihim acmaaluhum acmaashoodii ayay tajrii bihim acmaaluhum acmaashoodiibaa iyaga markaa la soconayso oo qadarka camalkooday la ordayaan wa nebiyukum nebigiinana sala allahu caleyh waali wasalam qaa'imun uu yahay mid taagan cala siraadi jidka korkiisa ee siraadka korkiisa yaquulu uu dhahaya rabbi sallim rabbiyow nabadgeli xataa tacjiza acmaalu lcibaadi ilaa addoommada acmaashoodu ay kaba caajisto xataa yajii'a arajulu qofku ilaa uu ka yimaado laa yastadiicu sayra socod ounan awooday xaal uunan awoodaynin ilaa zaxfan gurguurasha mooyaane siqid mooyaane wa fii xaafatay siraadi siraadka labadiisa gaar labadiisa hareerna kalaaliibu baa ah kalaaliib mucallaqatun la suray yacnii biro yacnii siraadka labadiisa gees biro saa usoo qallooco oo kuwa hilibka la suroo kale ah ayaa ka soo jeedo ayaa la suray ma'muuratun tu la amray weeyaan biakhdi man axad qabashadiis umirad bihi la amray qofkii la amray bay qabanaysaa marka fa makhduushun naajin dadkii marka fa minhum dadkii waxaa ka mid a ah makhduushun mid la yacnii mid la heylheylayo ama mid yani fa minhum waxaa ka mida makduushun mid yacni la dhaawacayo naajin oo haddana korayo oo badbaadayo kalaaliibtu kuwa ay ku dhegeyso oo jeexjeexayso oo haddana meeshii ka fakanayo oo badbaadayo ayb makduusun baa ka mida kuwa yani wa minhum waxaa ka mida makduusun baa kamida kuwa la rasaynayo fi naari naarta dhexdeeda la isku kortubayo oo la isku rasaynayo oo say uga daadanayaan siraadka yani markaa uu sidaa marka uu ku noqonayo waladii nafsu abi hurayrata biyadihi baan ku dhaartaye ya wamukardasun u qoraa sooma wamukardas saasa ah, nacam mukardasun kuwa laysku rasaynaya finaari naarta dhexdeeda nacam waa kaduuskana waa riwaayo kale waa iyada laftirkeeda waladii nafsu abi hureyrata biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadda abu hureyre gacantiisa ay ku jirtee ina qacra jahannama jahannamo salkeeda la sabcuuna khariifan toddobaatan sano meel loo socdoo kale wa marka salka hoosaa toddobaatan sano dhagax usii soconaya dhagaxa marka waa la rasaynaa marka dad baa lagu rasaynaya meeshaayb rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey marka ammaanada waxay ka mid tahay waxyaabaha qofku maalintaas marka waxyaabaha qofka qabqabsanaya ay ka mid tahay haddii marka ammaanada uu ka soo baxay ma qabsanayso iska daynaysaa qaraabada iyo ammaanada iyo waa qowluhu waraaa waraaa huwa bilfatxi fiihima min waraaa waraaa waqiila bidami bilaa tanwiinin waraau waraau wa macnaahu lastu bitilka darajati arafiicati darajadaas sarrayso aniga ma ahi nacam oo darajadaas sarreyso yani ka sarreysaa ma joogi aniga wahiya kelimatun kelmad weyn tudkaru la sheego calaa sabiili tawaaduci baa loo sheegaa tawaaduc dartiis baa loo sheegaa nacam gadaal gadaal nacam waan ka dambeeya waa ka gadaaleeyaa darajadaas aniga nacam waqad basadtu macnaaha fii sharxi saxiixi muslim baan ku caddeeyey buu yidhi ayb wacan abi khubaybin bidami lqaa'i lmucjamati baa la aqriyay cabdillahi bni zubayr radia allaahu canhuma khubayb qaala waxau yidhi lamaa waqafa zubayru zubayr markuu istaagay yowma aljamali maalintii waqacatuljamal ay dhacday ayb waqacatuljamal ah, markii cusmaan la dilay kadib ay ahayd nacam ayb markii wuxuu leeyahy marka eh, waqcadaas markii aan eh, soddon iyo shantii markaas eh, soddon iyo lixdii lamaa waqafa zubayru zubayr markuu istaagay yowma aljamali dacaanii yowma aljamal marka cuhmaan saad ogsoontihi sideed iyo tobankii waxaa la dilay dulxija ayaa la dilay muslimiintii badana xaj ku maqanba marka markay dadkii badan waxay la mubaayacoodeen cali bn abi aalib radia allahu canhu ahlulxalli walcaqdigii ee marka waxaa laysku qabtay dadka cuhmaan dilay see laga yeela dhiigooda in dadka in la soo qabto si markaa cusmaan looga qisaaso halkaa marka waxaa ka dhacday dadkiina dad cali marka wuxuu u arkayo aan sahal lagu qaba karin oo qabashadooda ay ka dhalanayso intaasoo dhibaato ah nacam maxaa yeele caskar dhan bay ahaayeen hal iyo laba qof ma ahayn cusmaanna nebigaa tilmaamayo in la dili doono oo la imtixaani doono isagiina waaba ku sabroo naftiisi waa sallimay maogtahay marka wixii hadday sidaa yihiin in sidaa lagu daayo nacam Eh, ragga kalena asxaabta qaarkoodna waxay arkayeen in cusmaan dhiiggiisa marka ilaa ilaa looga soo qaado nimankaas marka eh, madaxtinimo laguma haysanin cali radia allahu canhu nacam oo asxaabta iyagu marka zubayr iyo dalxa iyo caaisha iyo marna ma aynan dhihin cali madax ma aha ma aynan dhihin maba iyo mucaawiya xataa nacam taa markaas cali maba lagu haysaninba cid maalinkaas ka fadli badnayd cali oo dhulka ku noolaydna maba jirinba nacam taana asxaabta way way qirsanaayeen marka masaladan ijtihaad noqon karto oo qolana ay u aragta yacni in waxaan la fuliyo qolana isleedahay leedahay yacni wardii amaa dhib ka yimaadaa yaa weyaan wax dagaalka sababay nacam iyo dagaalka waxaa kaloo sababay dadkii ayagu marka fidnada watay oo labada dhinac inta isu kala qeybiyey wax ku tuurtuuray oo nin walba uu is yiri war waa lagu soo weeraray uu is yiri halkaasaa marka dagaalka ay ka bilaabeen dabadeedna marka waxaa weeyaan dagaalkaas aad buu marka saameyn daran buu yeeshay kaas iyo kii kale ka dambeeyey afartankii meelahaas dhacayo sifiin waqacatu sifiin la magac baxday inta ay jirteen waqacaadkaas inta ay jireenna muslimiintu wax dhula ah ma kororsanin dhulna ma kororsanin iyaga unbaayaa laysku imtixaanay ayaamahaas ayb saxaabada marka labada dhinac waxay jireen waxay ahaayeen dad mujtahidiina imaa ajri inuu leeyahay iyo imaa inuu laba ajri uu leeyahay nacam saabiqadoodii hore ayaana waxyaabaha xunxun looga nasahaya asxaabta oo islaamka ay yacnii ku hormareen iyo sida alla u ammaanay qur-aankii ugu ammaanay iyo waxyaabahaas oo dhan khilaafan libacdi ahlilbidac firaqda ahlubidcada qaarkood iyadoo marka la khilaafayo oo iyagu saxaabada qaar gaalaysiinayaan oo qaar tuhmayaan oo waxyaabahaas oo dhan iyadu ma ma aanay lahayn mana loo deliishan kara yacni hadday saxaabadu dagaalantay waa dagaalamaynaa maxaa yeele qofka faadilka ee fadliga badan zalladiisa ama yacni ijtihaadkiisa gefka ah daliil lagama dhigta isaga nacam oo shaka islaamka inaynan dagaalamin baa u roonayd taas iyada war ma ka taagna maxaa yeeley nebiga caleyhi salaatu wassalaam xasan bin caliba wuxuu ku ammaanay dagaalka inuu joojiyey haddii dagaalku uu sunno ama waajib ahaan lahaana xasan maba lagu ammaanayn mowduucaas nacam oo nebiga uu yidhi ina bnii haadaa sayidun wa sayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygan waa sayid buu yidhi ilaahay laba qoloo waa weyn oo muslimiinuuna ku heshiisiin doonaa sababtooda sababtiisa marka sheekhulislaam marka wuxuu yidhahdaa dagaalku inuu horta hore uunan fiicnayn xag alla uunan maxmuudka ahayn inay daliil u tahay buu yidhi laakiin xugunka ka imaanayo weeyaan midkaan ka hadlayno saxaabada aan waxna lagu dhihi karin nacam wax badan oo saxaabada laga soo naqlinayana imaa waa been oo naqligaa been ah laa siyamaa kutubu taariikh kutubu taariikh waxaa weeyaan marka Eh, in la isdul istaago wax saxiixa ah waa adag tahay nacam oo sida xadiidka oo kale ma aha waxyaaba badanoo marka kutubu taariikh lagu sheegay maaha inaad iska rumaysato saxaabada laga sheegayo ee eh, waxyaaba badan sida loo say u dhaceen iyo sida loo sheegaya kala duwan oo buunbuunisaa ku jira soo ma garanin waxyaaba waaba been aslanba kuwo kalena wax dhacay oo laakiin si buunbuunisa loo sheegay waay wax lagu dardaray qayb saddexaadna waxaa weeyaan wax sax u dhacay oo sis oo sida loo sheegay loo soo guuriyen ay sax tahay laakiin maxmal saxiixa leh nacam haddii yacni loo fiirsada wej fiican oo saxiixa lagu xambaari karo amaba asxaabta dembi dhaafku yacni umuuraha umuurihii umuuraha keeni kara saxaabada in loogu dembi dhaafa arrintaa loo loogu arrimahaas yacni loogu dhaafaa ayaaba ka badanba xasanaadkoodii baa ka mid a ayaa ka badan shafaacadii nebigaa ka mid a ay helayaan iyagaa dad uga owleysan saxaabada nebiga yaa uga owleysan asxaabta rasuulka cid uga owleysan ma jirto soo ma garan masaa'ibtii iyo dagaaladii ay ka qayb galeenoo beder iyo islaamka oo aad iyo aad ugu baahi qabay iyo waxyaabahaas baa marka marka dhinac la dhigo waxaan qaladka lagu sheegayana dhinac la dhigo xasanaadkaas baa la tegaya waxaan waxbama noqonayaan mogtaha lamaa marka zubayr ibnulcawaamna wuxuu ka mid ah tobankii jannada loogu bishaareeyey ayaga oo nool hal xadiid nacam dhexdiisa lamaa waqafa azubayru markuu istaagay yowma aljamali dacaanii waa ii yeera faqumtu ilaa jambii dhinaciisaan istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow innahu sha'niya laa yuqtalu lyowma maanta la dili maayo buu yidhi ilaa daalimun ow madluumun mid daalima wax dulminayo ama mid ow madluumun ama ku la dulminayo unbaa la dilayaa wa innii aniguna laa uraanii is arki maayo u malayn maayo ilaa sa uqtalulyowma maanta in la idili doono madluuman aniga oo laiga gardaran yahay iyadoo laiga gardaran yahay wa ina min akbari hammi murugtayda ka ugu daranna la deynii deynteeda weeyaan nacam murugteyda ta ugu darnaanta badanna la deynii aniga deynteydii weeyaan nacam oo shayga aan ka murugaayo waxaa weeyaan waa deynteyda ee afataraa ma arkaysaa deynanaa annaga deynteenna yubqii inay reebayso min maalinaa maalkeenna shay-an inay wax ka reebayso ma kula tahay maalka aan haysan in deynteenna ay wax ka soo reebayso haddaan iska bixinna deymihii uma qaala markaa waxa uu yidhi bic maa lanaa haddaba hadday sidaa tahay wuxuu yidhi bic gad maalanaa lanaa wax aan leenahay gad buu yidhi waqdi gud deynii deynkaygana gud wa awsaa bithuluthi thuluthna waa dardaarmay saddex meeloodoo meel wa thuluthihi thuluthu thuluth wathuluthi wa thuluthihi ay thuluthu thuluthi ayuu dardaarmay thuluthkaas saddex meeloodoo meel maalka in laga bixiyo ayuu dardaarmay saddex meelood meeshaas haddana in saddex loo sii qaybiyo meesheeduu dardaarmo libanihiba u dardaarmay cabdullaahi wiilashiisa yacnii bani cabdillaahi bni zubayr waay cabdullaahi bni zubayrkan ou dhalay oo la dardaarmayo ilmihiisa in la siiyo thuluthu thuluth ayb yaquulu waxa uu leeyahay thuluthu thuluthi waa ka qaala waxau yidhi fain fadala fain fadula muu idin dhigaa mashaqlaa meesha daadka ayb fa infadala hadduu soo reebo saas baa la dhahaya markaas nacam mutacadiyaa laga dhigaya nacam fa infadala min maalina e, bacda qadaa'i اdeyni shay-un hadduu yiraahdo waa inuu fadula dhahaa fiican oo laazim ay noqoto facula laga keena nacam ayb fa fadula shay-un hadduu soo haro min maalina uu ka soo haro bacda qadaa'i اdeyni deynta gudideeda kadib fa thuluthun libanika thuluth waxaad siisaa libanika markaa nacam ilmahaaga sii ayb fa thuluthuhu thuluthkiisa dha libanika baa iskale caruurtaada qaala hishaamu wa kaana waladu cabdilaahi cabdullaahi ilmihiisa qad waxay ahaayeen qad waasaa inuu ku yani yacni la siman yahay bacda bani zubayr zubayr owlaad ilmihiisa qaar ka mid a ah yacni cabdullaahi bnu zubayr ilmaha ou dhalayo loo dardaarmayo qaarkood xagga da'da waxay kula ekaayeen ekaayeenay kula sinaayeen zubeyr ilme ou dhalay qaarkood nacam oo odayga yacni zubeyr ilmihiisa iyo waxaa isku da ahaa qaar ka mida iyo waxaa isku da ahaa cabdullaahi bnu zubayr ilmihiisa isku da ahaa ayb ilmihii buu marka sheegayayo wuxuu yidhi marka khubaybin wacabaadin khubayb iyo cabaad walahu yowmaidin maalintaa wuxuu lahaa tiscatu baniina sagaal wiil wa tiscu banaatin sagaal gabdhood qaala cabdullaahi cabdullaahi marka waxuu yidhi fa jacala yuusiinii bidaynihi wuxuu guda galay zubeyr oo aabbihiisa inuu igala dardaarmo deyntiisa wayaquulu uu dhahay yaa bunaya in cajasta can shayin minhu haddaad ka caajisto wax ka mida deyntaas fastacin calayhi bimowlaaya mowlahayga kaalmayso qaala waxau yidhi fa wallaahi baan ku dhaartee maa daraytu ma aanan ogaanin maa araada wax uu kala jeedo xataa qultu ilaa ka idhi yaa abati man mawlaaka oo mawlahaaga yaa waay aan kaalmaysanayo qaala allah alla kaalmaysa buu yidhi nacam qaala fa wallaahi baan ku dhaartay maa waqactu fii kurbatin kurba kuma aanan dhicin oo min daynihi deyntiisa ku saabsan yacni ilaa qultu waxaan idhi yaa mawla zubayr zubayr mawlihiisow iqdi canhu daynahu deyntiisa ka gud fayaqdiyahu waa guday waa ka gudayay marka alla subxaanah watacaala ayb marka de ammaanadiisay tusaysaa suu iskaga ilaalinaya deyntii iyo say murug ugu hayso iyo in laga bixiyo sida uu uga dardaarmayo ugu adkeynayo iyo sidau ilaahay uga baryayo in deyntaas ilaahay ka fududayaba nacam ayb ee iska soo qaado baabi'i dadka maalkiisa ma aha nacam oo bilcagsi waxaa weeyaan qofku hadduu deynta u qaato inuu dadka maalkooda ku talfiyo ku baabi'iyo ilaahay talef buu ku ridayaa nacam mana ka gudaayo qofkaa deynta oo asbaabaha deynta qofka ay uga gudmaysa maba ka mid ahaba inuu wax baauu dadka maalkooda uga qaado baabi-is inuu uga qaato keliya un ayb hadduu laakiin deyntaasoo u baahan soo qaato inuu gudana ay niyadda uga jirto ee uu gudi waayo ilaahay waa ka fududaynaya subxaana wa tacaala xadiidkiina waatuu macnaha ahaa qaala faqutila zubayru zubayr waa la dilay walam yadc diinaaran walaa dirhaman diinaar iyo dirhamna kama tegin ilaa aradiina dhul mooyaane dhul unbuu ka tegey minhaa dhulka waxaa ka mid alqaabatu qaabadaa ka mid a iyo ixdaa casharata daaran bilmadiinati kow iyo toban daar oo madiine ku taalle wa daarayni iyo laba daar oo bilbasrati ku taalle iyo wa daaran daar oo bilkuufati ku taalle iyo wa daaran bimisra ayb wa inamaa kaana daynuhu deynkiisu wuxuu ahaa alladii kaana calayhi korkiisa ahaaday deyntan say ugu sideebaa deyntan yani ay ku fuushay zubeyr ibn alcawaam ayuu sheegaya deyntu waxay ahayd buyr ana arajula qofka kaana yaatiihi bilmaali maal buu ula imaanayey fayastawdicuhu iyaahu ammaano ayuu uga dhiganayey maalkiibuu marka ku ammaanaysanaya xoolahan io hay buu dhahayey fayaquulu yaquulu zubayru zubayr markaa wuxuu dhahayay laa maya walaakin huwa salafun maya maya ayuu dhahayey ammaano ma ahane walaakin huwa salafun amaa amaah weeyaan amaah amaaha weeyaan waa kuu gudayaa nacam ayb inii akhshaa calayhi daycata maxaa yeele waxaan ka baqayaa inuu dayacmaan kaga baqayaa xoolahan nacam qof baa u imaanaya marka xoolihiiba u keensanaya ihay buu leeya maya waa deyn buu dhahayaa nacam maxaa yeele waxaan ka baqayaa inay kaa dayacanto ammaanadana xukunkeeda marka waxaa weyan haddaan qofka ku tacdinin ee isaga uunan dayicin qofka lagama rabo ma ogtahay nacam qof haddii adiga guriga lagu dhiibto xoolo tuug uu soo galo xoolahaaga iyo kii lagugu ammaanaystay ou qaato waxaa weeyaan adigu dembi kuma lihid nacam qofkii in loo qabsadana maba ahanba marka wuxuu leeyahay dayacankaa aan ammaanadii uga baqayaaye waxaad yeeshaa marka eh, deyn ka dhigo xoolahaaga cal hadday kaa dhumaan xataa inaad hesho yani aad qaadato wamaa weliya imaaratan qadu wamaa weliya zubayr ma madax ma aanu maamulin imaaratan imaaro ma maamulin madaxtinimo qad weligiis weligiis madax ma noqonin ayb walaa jibaayatanna ma maamulin jibaaya jibaaya waxaa lasoo yani meelaha laga keeno nam xoolaha lasoo meelaha laga keeno si kastaba ha loo keenay jizye iyo wax lamida ah ama waxyaabaha lagu keenay ayb walaa kharaajan kharaajna ma maamulin walaa shay-an waxna ma maamulin kharaajku waxaa weeyaan dhulka dad inta la geliyo ka shaqeeya la yiraahdo sanadka intaasaa la idinka rabaa la dhaho oo markaa dowladda qasnadeeda kusoo xaroodo midna ma maamulin waxyaabahaas oo dhan <clears throat> ayb walaa shay-an ma maamulin ilaa an yakuuna inuu ahaanayo maane fii qaswin duulaan maca rasuulillahi rasuulka inuu dagaal u raaco maane ow maca abi bakrin wa cumara wa cuhmaana radia allaahu canhum qaala cabdullaahi waxa uu yidhi faxasabtu waxaan xisaabay maa kaana calayhi min addeyn wixii korkiisa ahaa oo deyn ah yaan xisaabay buu yidhi fawajadtuhu waxaan arkay alfay alfin wa mi'atay alfin kun kun deyntii lagu lahaa waxay noqotay kun kumaad iyo laba boqoloo kun maxay noqona waa hal malyan iyo laba boqoloo kun waay alfay alfin kun kun waa hal malyan waay wa mi'atay alfinna laba boqoloo kun waay milyan iyo laba boqol oo kun falaqiya xakiimu bnu xisaam ayuu la kulmay falaqiya xakiimu bnu xisaam baa waxuu la kulmay cabdallaahi bni zubayr fa qaala wuxuu yidhi yabna akhii adeer kam calaa akhii min addeyni walaalkay meeqa deyna ayaa lagu leeyahay zubayr walaalkay zubayr deynta lagu leeyahay waa imisa fakatamahu waa qariyey cabdullaahi wa qaala waxau yidhi mi-atu alfin boqol kun waayaan eri bes waa ka qariyey inuu boqol kun weyaan baan eri buu yidhi beenna tanoo kale maano boqol kun waaba lagu leeyahay asaga nacam boqol waa lagu leeyahay iyo kasii badan maogtahay been marka ma sheeginaysa nacam wuxuuna diidayaa inuu kallifo xakiim ibn xisaam hal milyan iyo laba boqol baa lagu leeyahay haddii uu yidhaahdo inuu asaga iskallifo oo u deyntii wax kala bixiyo diidayaa nacam fa qaala xakiimun xakiim waxau yidhi wallahi baan ku dhaartay maa araa anugu u arki maayo u malayn maayo amwaalakum maalyaalkiina tasacu lihaadihi inay arrintan deeqaysa nacam boqol kun haddii laidinku idinku leeyahy u malayn maayo maalkiina in boqol kun oo deyn eh, maalkiina inay boqol kun ka soo baxayso oo deyn lagu gudo ilama ahan buu yidhi nacam fa qaala cabdullaahi waxa uu yidhi ra'aytaka bal iiga waran buu yidhi in kaanat alfey alfin wa mi alfin hadday saa tahay marka ka waran buu yidhi malyan iyo laba boqol oo kun hadday tahay ka waran buu yidhi boqol kun unbaan kuu sheegaya qaala waxauu yidhi maa uraakum tudiiquuna haada u malayn maayo inaad awoodeysaan fain cajastum can shayin minhu haddaad ka caajistaan wax ka mid a ah, fastaciinuu bi aniga isoo kaalmaysta waan idin kaalmaynaya iisoo sheeg qaala wa kaana zubayru zubayr waxa uu ahaa qad ishtara alhaabata khaabada ayuu gatay bisabciina wa mi'ati alfin buu ku gatay dhulkaas haabada la yidhaahdo wuxuu ku gatay boqol iyo toddobaatan kun fa baacahaa cabdullaahi cabdullaahi dhulkii waa gaday bialfi alfin wa sitmi'ati alfin buu ku gaday haabadiibuu gaday markaas wuxuu ka bixiyey hal milyan iyo lix boqoloo kun buu ka bixiyey uma qaama waa istaagay marka dhulkii marka ka bixiyey boqol iyo toddobaatankii kun ayuu wuxuu ku gaday milyan iyo lix boqol oo kun uma qaama waa istaagay ayb alfey alfinay ahayd cafwan hay alfey alfin alfi alfin ma ahayn <clears throat> alfey alfin waa laba milyan lacagta lagu leeyahy waa laba milyan iyo waxaa weyaan laba boqol oo kun marka <clears throat> marka eh, waxa uu yidhi eh, malyan iyo wuxuu ku gaday lix boqol oo kun uma qaama waa istaagay faqaala waxau yidhi man kaana lahu cala zubayri shay-un qofkii zubayr wax ku leh oo dushiisa ay wax ugu sugan yihiin faliyuwaafinaa soo haleela bilkaabati dhulka hanoogu yimaa meesha hanoogu yimaado faataahu cabdullaahi bnu jacfar baa u yimid wa kaana lahu cala zubayri zubayr wuxuu ku lahaa arbacu mi'ati alfin afar boqoloo kun fa qaala licabdillaahi cabdullaahiba wuxuu ku yidhi in shi'tum haddaad doontaan taraktuhaa lakum waa idiin deynayaa aniga afar boqol kun baan ku haddaad doontaanna waa idiin deynayaa qaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi laa maya qaala waxau yidhi fa in shi'tum haddaad doontaan jacaltumuuhaa waxaad ka dhigaysaan fii maa tu'akhiruuna waxa aad dib dhigaysaan in akhartum haddaad dib dhigaysaan ani i dambaysiiya buu yidhi haddaad doontaan fa qaala cabdullaahi laa buu yidhi qaala marka waxau yidhi faqdacuu lii qidcatan dhulka marka qeyb ii gooya waayahay qeyb yacnii la eg intaas fa qaala cabdullaahi laka cabdullahi bni zubayr baa marka wuxuu yidhi laka waxaad leedahay min haahunaa halkan laga bilaabo ilaa haahunaa halkaas fa baaca cabdullaahi <clears throat> cabdullaahi marka wou gaday minhaa taa faqadaa canhu deynahu deynkiisiibuu marka ayuu ku guday nacam fa awfaahu waa u oofiyey wabaqiya minha arbacatu aslumin wa nisfun baa u hartay faqadima calaa mucaawiyata soo galay wa cindahu camru bnu cusmaan uu la jooga walmundir ibnu zubayr wabnu zamca faqaala lahu mucaawiya mucaawiya wuxuu ku yidhi cabdullaahi kam quwimat alghaabatu ghaabada meeqaa lagu qeybiyey qaala waxau yidhi kullu sahmin bimi'ati alfin dhulkii markii la googooyey qeyb kastaa boqol kun baa layidhi qaala waxau yidhi kam baqiya minha imisaa hartay qaala arbacatu ashumin wa nisf afar saami iyo barba ah ayaa dhulkii ka haray fa qaala almundir bnu zubayr waxau yidhi qad akhadtu sahman bimi'ati alfin dhulkii qayb anaa afartii qaybood iyo barkii qayb baan qaatay boqol kunaan ku qaatay wa qaala camr bnu cuhmaan qad akhadtu sahman bimi'ati alfin qaybna boqol kun baan ku qaatay wa qaala bnu zamca qad akhadtu sahman bimi'ati alfin fa qaala mucaawiyatu kan baqiya minhaa imisaa hartay qaala sahmun wa nisfun saami iyo bar baa haray wa nisfu sahmin qaala waxa uu yidhi akhadtuhu bikhamsiina wa mi'ati alfin boqol iyo konton kun ayaan ku qaatay buu yidhi qaala wabaaca cabdullaahi bnu jacfar nasiibahu wou gaday min mucaawiyata <clears throat> wa baaca cabdullaahi ibnu jacfar cabdullahi ibnu jacfar wuu iska iibiyey nasiibahu qeybtiisii min mucaawiyata ayuu ka iibiyey bisitti mi'ati alfin boqolkulix boqoloo kun soo saamaha bisitti mi'ati alfin lix boqoloo kun buu kaga iibsaday falamaa faraqa ibnu zubayr ibnu zubayr markuu dhammeeyey min qadaa'i deynihi deynkiisii gudiddiisii qaala banu zubayr ilmihii zubayr dhalay baa waxay dhaheen iqsim beynana amiiraathana dhaxalkeenna marka noo qaybi deyntii waa la kala bixbixiyey dhaxalkeennii marka wuxuu yidhi noo qaybi bay dhaheen qaala waxau yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa uqsimu baynakum idiin qaybin maayo xataa unaadiya ilaa aan kaga dhawaaqa bilmawsimi mawsimka dadku isugu imaanayeen xajka arbaca siniina afar sano muxuu ku dhawaaqayaa alaa man kaana lahu cala zubayri daynun qofkii zubayr korkiisa ay deyni ugu sugan tahay falyatinaa hanoo yimaado falnaqdihi aan u gudne ma yeelaya buu yidhi idiin qaybin maayo suga buu yidhi ilaa afar sano afar xaj dadka aan dhawa dadka aan dhexdooda ka dhawaaqo aan iraahda markaas qofkii zubayr kule deyn ha noo yimaado aan deyntiisa siinne marka dardaaranka aabihiis buu marka aada rabaa inuu u fuliyo beri ka dhigo nacam fa jacala kula sanatin sano kasta wuxuu gudagalay yunaadii inuu dhawaaqayo fi lmawsimi falamaa madaa arbacu siniina afar sano markay gudubtay qasama beynahum dhaxalkoodiiba u qeybiyey marka zubayr wixii u dhalay iyo wixii marka dhexalkiisa ee lahaa qaala fa kaana lizubayr arbacu niswatin zubayr afar xaas buu lahaa wa rafaca thulutha thuluth ayuu kor yeelay oo ka qaaday fa asaaba kula imra'atin alfu alfin wa mi'ata alfin haween kastaa marka waxa ay heshay alfu alfin milyan iyo wa mi'ata alfin laba boqoloo kun fa jamiicu maalihi khamsuuna alfa alfin maalkiisa o dhan wuxuu noqday konton milyan iyo wa mi'ata alfin iyo laba boqoloo kun maalkao dhan konton milyan iyo laba boqol oo kun buu noqday afartii xaas thumun bay wada qaadanayaan ma ogtahay thumankii baa tiiba waxaa uga soo toosay milyan iyo laba boqol oo kun baa uga soo toostay nacam marka waa waa wax badan baa dadkiina uga soo toosay deyntiina qofka iska guda haddoo qofka ilaahay marka yacni wax kastoo ilaahay qofka uu uga cabsado waa waa waa u barakoonaya nacam hadduu is yiraahda laakiin inta khiyaan kan khiyaan kan khiyaan waxaa dhici karta marka in qofkaas uu waxna aynan u barakoonin dayn ka gudmin ummaddii kalena oo xaaraan iska cunsiinayo nacam <clears throat> rawaahu albukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey marka ammaanadii in la guto haddii qofka lagala dardaarmana ammaanadii la dardaarmana in la guto iyadana nacam qofkii laga guto baabu taxriimi dulmi dulmiga xaaraantinimadiisa iyo xaaraantinimeyntiisiiba u baab yahay walamri biraddi lmadaalimi iyo samrid lays amro biraddi lmadaalimi madaalimta in la celiyo waxyaabaha dadku markaa ay kala kala haystaan oo dulmi ku kala haystaan in laysu celiyo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi maa lidaalimiina daalimiinta malahan min xamiimin wax ilaaliyo dhowro walaa shafiicin ku er, u ergeeyana ma qabaan yudaacu kaasoo la adeecayo nacam <coughs> marka maa lidaalimiina min xamiimin <coughs> daalimiintu mid ilaaliyaana malaha walaa shafeecinna malaha walaa shafeecinna malaha ku u ergeeyo malaha bimacnaa daalimiinta hadda gaaladaa loo jeedaa dulmigu maxaa yeelay eh, dulmi weynna waa noqdaa dulmun duuna dulminna waa noqdaa marka dulmiga hadda waxaa loo jeedaa ashirku gaalnimada maxaa yeeley muslimka shafaaco waa leeyahy waana helayaa naam qofka muslimka shafaaco yani uu helayaa wa qaala tacaala wamaa lilaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min nasiirin ku u gargaaro ama laxaadiidu dulmigaa marka wuxuu yaha dulmi dulmu shirki oo kale lama dhaafa isaga qofka hadduu alla kula kulmo mushrignimo wax loo dhaafaya malaha haddii marka e, e, dulmi kalena waxaa weya waa adulmu beyna alcibaad dulmiga addoommada isdulmiyaan isaga laftirkiisa marka wuxuu ku xiran yahay qofka aad dulmisay inuu ku cafiyo laakiin dulmiga shirki ka soo haray addoommadana aan ku saabsanayn eh, macaasida iyo kale casa allahu marka inuu alla dhaafo ayb fajacala marka eh, nm wuxuu yidhi waama alxaadiidu faminha xadiidu abi darin radia allahu canhu almutaqadimu fi aakhiri baabi اlmujaahada wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal itaquu dulma dulmiga iska ilaaliya o iska dhowra fa ina dulma dulmigu dulumaatun mugdiyaalo weeyaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha dulmigu mugdibo <clears throat> dulmigu wuxuu noqonayaa mugdiyaal fara badan marka dulmi badan qofkii xambaarto mugdi aad iyo aad u fara badan baa dushiisa noqonayo qofkuna marka de siraadka hadaaye aan kasoo sheekeyneynay ee gudbitaankiisu iftiina u baahan yahay nacam haddii marka siraadkii awalba mugdi ahaa adigiina aad camalkaagii ou ku mugdi ou ku mugdiyeeyo see uga gudbay marka siraadkii nacam walciyaadu billahi <clears throat> wataquu ka dhowrsada ashuxa ka dhowrsada yacnii bakhayltinimada aadka u daran fa ina shuxa oo bakhayltshuxiga waxay dhahaan qofku inuu yacnii isagiina uuna wax bixinin qof wax bixinayana inuu dhibsanayo nacam oo dadka horumarkooda dhanba waa ma jeclo waa dhibsanaya fa ina ashuxa shuxigu ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum dadka idinka horreeyey Eh, nacam sidee u halaagay marka dadkii hore shuxigu ummadihii naga horreyy wuxuu u halaagay qof kastaa ad marka qofka kale wanaag lama rabo marka wuxuu leeyahay qofkan intuu wanaag heli lahaa horta hore ka shaqay si uusan wanaag u helin maalinkaas dhan marka waa layska daba socdaa waa lasdaba waa un marka waa laysdaba ordaya nacam taa marka waxay keenaysaa in maslaxa dhanba la waayay waa wax annaga haddana haysta dan soomaalina ayb cudurka marka haysta dadku waa shuxi waay shuxigaa marka wuxuu sababay in wuxuu halaagay dadka idinka horreeyay wuuna halaagay shuxiga hadda meeshaan meesha aan gaarsiisana una gaarsiiyey sababtoo ah qof kastaa isaga keligiis inuu wax helo rabaa ka kale inuu wax helana ma ogola xataa hadday cid kale siinayso uma ogola xataa xataa hadday meel kale si kale oo si alla xataa haddii u helaayo ma ogola see ku helay uu leeyahy qofkan waxaan wuxuu ku dadaalaa uu ka shaqaynaa marka habeen iyo maalin u socdaa sida qofkaas oo uga qaadi lahay waxaasna wax ay ka dhibaysana maleh nacam qofkaa wax inuu haysto adna aa haysato wax ay waxay kaa dhibaysa iyadoo aanay jirin ilaahayna waxuu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu dimaa'ahum dhiiggooda inay daadiyaan wastaxalluu maxaarimahum maxaarimtooda ay xalaashadaan <clears throat> rawaahu muslim can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam qaal latu'aduna alxuquuqa xuquuqda waad gudanaysaan oo gudanaysaan ilaa ahlihaa dadkeedaad u gudanaysaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xataa yuqaada ilaa looga qisaaso lishaati aljalxaa'i rida garooman oo aan geeska lahayn min minashaati alqarnaa'i looga qisaaso tii geeska lahayd rida geeska leh adduunyada markay joogtay tii aan geeska lahayn hertisay aakhira marka la tago tii marka geeska lahayd waa la hertinaya iyadana waa looga qisaasaya ayb oo middaana loo qisaasaya oo jalxaada oo geeska aan lahayn rawaahu muslim muslim baa xadiidkaa wariyey marka haddii xoolihii laysu qisaasayo bani aadamkii mukalafka ah maxaad umalaynaysaa wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal kunaa waxaanu hay nataxadadu inaan ku sheekaysanayno kunaa waxaanu ahay nataxaddathu inaan sheekaysanayno can xajati alwadaac aanu ka sheekaysanayno wannabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebiguna beyna adhurinaa uu nagu dhex jira walaa nadri aanan garanaynin maa xajatu lwadaac waxay ahayd xataa xamida allaha rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku ilaa alla ka ammaanay wa athnaa caleyhi uma dakara almasiixa adajaala buu sheegay masiixu dajaal fa adnaba waa ku dheeraaday fii dikrihi masiixu dajaalka sheegistiisiibuu ku dheeraaday ka sheekayntiisii wa qaala waxa uu yidhi maa bacatha allaahu min nebiyin alla nebi ma soo dirin ilaa andarahu ummatahu ummaddiisii waa uga digey andarahu nuuxun wannabiyuuna min bacdihi nuux baa ka digay iyo nebiyadii ka dambeeyey dajaal marka waa inuu jiro waa shar badan yahayna bacdinaas marka waxay leeyihiin dajaalku waxaan adduunkan hadda sharta ka badatay oo yacni technolojigan lagu kharibay adduunyada iyo waxaas oo ayay ku leeyihiin iyo dollarka iyo waxyaabahaasa dajaal ah bay ku leeyihiin waxaasba sax ma aha nacam sababtoo ah ilaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam dajaal inuu jiro xirxiran yahay buu sheegay thaaniyan haddana nebi kasta dajaal waa ka digey de nebi kasta inuu doolar ka digay iyo internet inuu ka digay iyo lama ma la sheegin nacam soo garata maa marka dajaalku dajaajiladu waa badan yihiin oo yani waa beenlooyaalku waa badan yihin dadka diinka ka dhumiyo laakiin dajaalka rasmiga ah waxaa weeyaan midkaa nebigu uu sheegay ambiyaduna ay ka digayaan salawaatullahi wasalaamu calayhim ajmaciin wa inahu in yakhruj fiikum hadduu dhexdiina ka soo baxo dajaal famaa khafiya calaykum idinkama qarsoona min sha'nihi sha'nigiisa falaysa yakfaa calaykum korkiina ka qarsoonaan maayo eh, nacam ana rabbakum rabbigiin laysa biacwara inuunan acwar ahayn ayb rabbigiin inuunan nacam haahey famaadan waxaad ka dhigta eh, famaa khafiya wixii qarsoonaada calaykum idinka idinka qarsoonaado min sha'nihi dajaal sha'nigiisa ah wixiiba idinka qarsoonaado fa leysa yakfaa idinka qarsoonaan maayo calaykum korkiina ana rabbakum rabbigiin leysa biacwara acwar inuunan ahayn yacni hadday wixii idinka qarsoonaado oo shanigiisa ku saabsanba idinka qarsoonaan maayo rabbi inuusa acwar ahayn nacam rabbi yacni inuunan eh, cawar uunan ahayn taa idinku idinka qarsoonaan mayso wax kale haba idinka qarsoonaadaan laakiin tan ma idinka qarsoonaanayso ayb oo calaamadda ugu weyn marka oon idinka qarsoonaan karin taas waay acwarnimadu marka waa naqiiso cawarnimadu waa naqiisa nuqsaan waay rabbina marka waa ka hufan yahay cawar ma ah ee halkaas marka culamadu waxay ka qaataan alla subxaana wa tacaala inuu leeyahay laba indhood inuu leeyahay naam tajriibi acyunina iyo waa soo aroortay iyo walitusnaca calaa cayni iyo nusuusta way ku soo aroortay alla subxaana wa tacaala inuu yacni il inuu leeyahay laakiin iyadoo marka tathniya indhuhu marka inay laba yihiin iyo inay hal yihiin yacni labada tasniyada mar walba nas ah ma ogtahay labadaa nas ah oo nas cadad ku ah cadadka nas ku ah ma soo aroorin laakiin waxay ka qaateen culammada laba inay yihiin xadiidkan oo kale ibnu khuseyme ayaa ka mid a ah, a'imada sidaasoo kale ka qaatay iyo bukhaari iyo oo marka ina rabbakum laysa biacwara markii la yidhi rabbi yacni acwar ma aha laysa biacwara markii la yidhi acwar ma aha macnaha inuu labadiis laba indhood inuu leeyahayoo saliim oo oo yacnii eh, ka nasahan nuqsaan iyo ka nasahan iyadoo aynan shabahaynin indhaha bani aadamka maxaa yeele indhaha bani aadamka dacfi baa ku yimaado kuwa alla dacfi ku imaan maayo wainahu acwaru cayni lyumnaa wainahu isaguna acwaru weeyaan mid ila cayni lyumnaa isha midig midla acwaru cayni lyumnaa isha midig mid ka cawaran weeyaan kaana caynahu ishiisa waxaad moodaa cinabatun inay tahay cinab daafiyatun sabaynaysa nacam oo yani way soo kuusan tahay nacam alaa ina allaha xarama calaykum alaa hoy in allaha alla xarama calaykum oo idinka xarimay dima'akum dhiigeediina o amwaalakum maalkiina ka xurmati yowmikum haadaa maalinkiinan xurmadiisa oo kale fii baladikum haadaa beledkiinan kan maka fii shahrikum haadaa bishiinan tan oo dilxija ah maalintuna yowmu naxri bay ahayd alaa hal ballaqtu alaa hoy hal ballaqtu soo ma gaarsiinin qaaluu nacam bay dhaheen qaala allaahuma ashhad ilaahu markhaati ka noqo halaatan saddex jeer buu yiri weynacam qaaluu halaatan saddex jeer buu sidaa yiri weylakum hoogiina ah halaagiina ah omase wayxakum halaagiina yani hoogiina ama naxariistiina ah unduruu eega fiiriya war iska fiiriya laa tarjicuu bacdii gadaashayha u laabanina kufaaran gaalo yadribu bacdukum qaarkiin ou garaacayo riqaaba bacdin qaarka kale luquntiisa ou garaacayo ayb wa can caaishata radia allahu canha ana rasuul marka dhiiggii iyo natdhiiggii iyo maalkii iyoiyo cirdigii labadaba saddexdaaba waa layska xarimay wa caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal man dalama qiida shibrin man dalama qofkii dulmiyo qiida shibrin taako wax la eg oo min al dhul ah duwiqahu waa lagu duuduubaa min sabci ardina toddoba dhul dhulkaas yacnii inta ka hooseysa ilaa iyo toddoba dhul gaar hoos inta lasoo qaadaa luqunta loogu duuduubayo nacam hadduu marka dhul badan dulmiyo kilomitir oo kale la-eg ama la-eg yacnii lix mitir toban mitir soddon mitir dhul la-eg markau duubay dhulkaas dhan waa la qaadaya luquntaa loo saaraya aakhira marka waa lagu duuduubaya ma qaadi karaa marka ma qaadi karo nacam ceebna waa tahay waa lagu ceebeynaya ummaddii waa arkaysaa marka ninkaas inuu khaa'in ou ahaa nacam ayb muttafaqun caleyh waa sahashanayeen marka dadka bani aadamkuna wax ka dhul jecel male nacam oo waxaad arkaysaa qofkiio dhul fiicanba iska haysto weyn haddana yacni waxuu dulminaa wax yar wadadii buu soo gelayaa xoogaa buu ku darsanayaa qof kale dhulkiisiibuu kusoo durkayaa xoogaa yarba kusii durkayaa dhul kale isagoo heli karo inuu gato oo bannaanba ama inuuba noolaysto dhul kale oo bannaanoo cidna aysan lahayn isagoo heli karo ayuu mid dad leeyahay buu marka ku qasbayaa nacam uu qaadanaya xoogayaa oo uu qofkiisii marka uu ka ka eryanaya marka waxaasoo dhan marka waxay keenaysaa waa taako intaa marka wixii taako ka badan maxaad umalaynaysaa nacam xadiidkan oo kale eh, saciid ibnu zaydna waa saciid ibnu zayd bin alkhadaabna oo kamida ah cashar almubashariinna cashar almubashariinna waa weriyey xadiidkan oo kale nacam naag baa waxay kusoo dacweysay taaka dhulw iga yani waxay tiri dhulbuu iga qaatay marwaan ibn alxakamay kusoo dacweysay markaasu wuxuu yidhi see uga qaadanaya dhul anoo nebigiiba ka maqlay yidhi sala allahu caleyh waali wasalama xadiidkan oo kaleu sheegay marka markaasuu wuxuu yidhi marwaan orod iska tag wax markhaatiya kaama rabeen de nin saxaabiya sidaa dhahayo casharulbashariin ka mida ah inuu dhul xoo markaasuu habaarayo waxau yidhi ilaahow hadday tani been iga sheegayso ilaahow yacni indha tir oo indhaha ka tir meeshaasna ilaahu ku dil ay ugu sheegatay saasoo kaleu yidhi markii dambe hawaantii intay da-dii ka badatay indhabeeshay oo derbigay taataabsa jirtay marka markay soconayso iyadoo meeshii un maraysaa meeshii marka ay ku dhacday fa kaana qabrahaa meeshii waxay noqotay qabrigeedii bay noqotay baabu karaamaati alawliyaa u ku keeni doonaa insha allahu tacaala mutafaqu caleyhi wcan abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam ina allaha alleh layumlii lildaalimi daalimka waa u kortaa oo waa suganayaa fa idaa akhadahu haddii ou qabto lam yuflithu masii deynayo ma sii deynayo ayb uma qara'a wuxuu akhriyey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid wakadalika sidaadaas oo kale yaa akhdu rabbika yani kamaa akhada haaulaai umam sida ummadahaas u qabtay oo kale sidaasoo kale iyo akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisu ay tahay ay ahaatay idaa akhada alquraa hadduu magaalooyinka qabto walxaal hiya iyada oo daalimatu dulmi fashay qaryada dulmi ma samaynayo dadkeedaa dulmiga samaynayo ina akhdahu qabashadiisa aliimun mid xanuujisa weeyaan shadiidun daran ayb mutafaqun calayhi xadiidkan isagana bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wsaxbihi wsalam